alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu bilownay suurat lbaqara tafsiirkeedaynu bilownay darsigii ugu horreeyey ayaynu gallay suuradda qeybteeda hore saynu sheegnay waxay ku saabsan tahay saddex qolo shanta aayadood ugu horeeyaa waxay ku saabsan yihiin mu'miniinta labada aayadood ee ku xigaana waxay ku saabsan yihiin gaalada gaalnimada caddaysanaysa saddex iyo tobanka aayadood ee kusii xigaana waxay ku saabsan yihiin munaafiqiinta ay ku saabsan yihiin munaafiqiintu waa maxay almunaafiquun waxaa laga keenay min annifaaq nifaaqana waxaa la yidhaahdaa asal ahaan waxaa laga soo qaatay naafiqaaulyarbuuc bahasha walada la yidhaahdo ee jiirka u yaro eeg waxay samaysataa god laba af leh af waa muuqdaa afna intay dalooliso godka meel kale af uga yeesho ayay ciid yar saartaa korka waxaa laga moodayaa afkaa keliya inuu leeyahy afka yare kalena waa bannaan yahay laakiin ciid yar baa saaran iskuma dhegsana waa la dalooliyey marka dambe ciidda yar waa ku rogtay khatar hadday dareento oo xaggan laga soo galo kaa kaley ka boodaysaa afkaa qarsoon ee kale godka ay u yeeshay baa naafiqaa la yidhaahdaa asalka munaafiqa halkaasaa laga soo qaato waa magac islaamiya oo hore lama isticmaali jirin erayga munaafiq ishtiqaaquun mooyaane halka laga soo ishtiqaaqay uun mooyaane waxaa looga jeedaa wixii daahirkoodu iyo baatinkood iskhilaafsan yihiin baa nifaaq lagu itlaaqaa almunaafiq waxaa looga jeedaa waa qofka gaalnimadana qarsada islaamnimadana muujista islaamnimo beenbeen ah ayuu muujisanayaa oo aan niyad ka ahayn oo aan dhab ka ahayn gaalnimadiina hoosta ayuu ku qarsanayaa waa kufri caloolaad baa la layidhi waaddada qaar markay laqbaynayaan kufri caloolaad bay yidhaahdaan waa uurka in gaalnimo lagu qarsado afkana islaamnimo laga muujisto nebiga nacaybkiisa iyo colaaddiisa iyo beeninta la beeninaayaa la qarsanayaa masalan islaamnimona waa la muujisanayaa waxaa la doonayaa muslimiinta dhibtooda inuu ka nabadgaluu rabaa waa gaal mowqifkiisii caddaysan kari waayey oo sida gaalada kale ay u caddaysanayso aan u caddaysan karin marka wuxuu rabaa hoostana gaalnimadiisii inuu haysto korkana inuu markaa muslimiinta ah, dhib inay ku sameeyaan uu iskaga ilaaliyo shahaado beenbeen ah oo niyad ka ahayn oo dhab ka ahayn marka iyagu isu gaar noqdaan gaalnimadoodii bay markaa shubayaan waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum kufrigii iyo gaalnimadan idinkula macnahay bay ku odhanayaan gaaladii innamaa naxnu mustahzi'uun waa iskaga dheeldheelaynaa markaannu ku leenahay waanu rumaynay iyo wax la mida dheeldheel baan uga jeednaa bay yidhahdeen nifaaqii waxaa loo qaybiya haddaba laba qaybood nifaaqu lakbar iyo nifaaqu lasqar munaafiqnimadii weynayd waa gaalnimada la qarsanaayo islaamnimadana la muujisanayo kuwaasi waa kuwa ilaahay ka yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar munaafiqiintu dabaqadda naarta ugu hoosaysay ku sugnaanayaan sugnaanayaanoo gelayaan naartu siday u kala hoosayso bay u kala cadaab kulushahay oo u kala daran tahay sida jannada darajaadkeedu siday u kala sarreeyaan ay u kala mudan tahay ayaa markaa dabaqaadka naartuna ama darakaadka naartuna siday u kala hoosaysay u kala daran tahay markaa dabaqada naarta ugu hoosaysay gelayaan kuna waarayaan abad alaabaad waa sidaas waxaa jira nifaaq asqar waxaa la yidhahdo ama nifaaqun duuna nifaaq nifaaq kaa ka waabsan oo ka yar ama la yidhahdo nifaaqun duuna nifaaq ama munaafiqnimo ka sokaysa munaafiqnimadii weynayd taasi waatuu ka cabiray xasanulbasri taabicigii la odhan jiray nifaaqulcamal oo wuxuu uhi annifaaqu nifaaqaan xasanulbasri baa odhanaya nifaaqu waa laba nifaaq wey nifaaqu takdiib waa nifaaqu camal waa nifaaq beenin ah oo gaalnimo iyo beenin la qarsanaayo iyo nifaaqu camal iyo nifaaq camalka ku saabsan oo qofkii marka waxa weeye xaggii yacni ictiqaadka ictiqaad gaalnimo ah ma qarsan laakiin daahirka camal wanaagsan buu muujisanayaa baatinkana acmaal xunxun ayuu samaynayaa kaasi waa ka axaadiisu sheegayso aayat lmunaafiqi halaas ida xadasa kadab wa ida wacada akhlaf wa ida atumina khan calaamadda munaafiqu waa saddex hadduu sheekeeyo been buu sheegaa hadduu ballan qaado waa guub yeelaa ama waa ballan furaa haddii la aaminana waa khiyaameeyaa xadiidka kale saxiixu wuxuu sheegayaa labaduba saxiix ay ku sugan yihiin arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa waman kanat fiihi khaslat minhuna kanat khaslat min alnifaaqi xataa yadacaha ida xadaa kadab calaamadda munaafiqu afar weeye afartaasi kay ku sugan yihiin munaafiq khaalisa weeyo badhaxla ka mid ka midii ku sugan tahayna khaslad munaafiqnimo baa ku sugan ilaa uu ka tegaayo idaa xadasa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa tumina khaan haddii la aaminana waa khiyaameeyaa waidaa caahada qadar hadduu ballan qaadana waa ballan furaa oo waa buriyaa waidaa khaasama fajar hadduu doodana waa xadgudbaa hadduu cid la doodaayo ama la garnaqsanaayo waa xadgudbayaa oo xaq lagu leeyahay inuu duudsiyo ayuu rabaa ama xaqaanu lahayn inuu sheegto ayuu rabaa afartaasi waa khisaal nifaaqiya munaafiqan khaalisan waxaa laga tilmaamayaa haddii aanu markaa waxaweye xaggii ictiqaadka aynay saamaynin waxaa uu sheegaya beenta uu sheegaya haddaanu ilaahay iyo rasuulkiisa u been sheegin oo caqiide aanu rumaysnayn aanu odhanayn waa rumaysnahay oo ictiqaadkii saxdee lagu aaminay aanu khiyaamaynoo kufri qarsanayn ee xadiisunaaska uu markaa beenta ka sheegaayo ballanka uu dadka u qaadayo uu ku ballan furaayo yacni ballanka uu qaadaayo uu ku ballan furaayo dadku waxay ku aaminaan uu wax ka khiyaamaynayo waxay noqonaysaa waa nifaaq munaafiq nifaaqiisu camali yahay oo badhaxla' baa laga tilmaamaya ee loogama jeedo inuu acmaasha uu la yimi ku gaaloobayo oo milladda kaga baxaayo oo dabaqadda naarta ugu hoosaysa uu gelaayo muraadku ma aha oo ku waaraayo ee ashyaadaasi waxay noqonaysaa haddii aanu markaa dee xalaashanin macaasi iyo dembiye iyo fisqiye uu la yimi akhlaaqdii munaafiqiinta wax ka midan uu la yimi ayuunbay noqonaysa waa yahay waxaynu soo maray ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun kufri maxaa la yidhahdaa alkufru fi lugati alsatru waltaqtiya kufri lugada waxaa lagu yidhaahdaa qarinta iyo asturaadda ayaa la yidhahdaa saas aawadeed baa dadka beeratada ah luqa ahaan kaafir waa lagu itlaaqi jiray iyagoo loo jeedo siidhka inay arlada ku qarinayaan oo ciidda ku rogayaan ila kelmaddu waxa weeye satr iyo taqdiya ay markaa ku saabsanayd aayadda suuratulxadiidna labada tafsiirba waa la saaray azuraac lagu fasiro iyo in la yidhaahdo gaalada laftoodaa loo jeedaa sharci ahaan kufri maxaa la yidhahdaa sharci ahaan kufri waxaa la yidhahdaa cadamu liimaan iimaan in la waayo iimaan lala iman waayaa la yidhahdaa rumayn wax la yidhahdo lala iman waayo sawaaءun kaana macahu takdiibun aw cinaadun aw nifaaqun aw shakun aw naxwu dalik iimaankii haddii la waayo iimaan lala iman waayo aslanba wax kastaba iimaanka ha lagu waayo takdiib ha lagu waayo daahiran wa baatinan laga beeninayo juxuud ha lagu waayo afka laga beeninaayo walow qalbigaba ha laga qirsanaadee cinaad ha lagu waayo oo waxa weeye iyadoo la qirsan yahay in markaa laga kibro kibir loo diido iba iyo istikbaar iyo cinaad waa isku mid waxaynu ugu tegi doonnaa ilaa ibliisa abaa wastakbara in sha allah halkaasaynu ugu tegi doonnaa kufru libaai walistikbaar waa la yidhahdaa kufru lcinaadna waa la yidhahda waa bimacnan waayo kufriga ibliis juxuud ma ahayn iba iyo istikbaar buu ahaa waa cinaad markaa nooc kastaba ha noqoto waxa lagu waaye iimaankii in la waayo aslanba ayaa waxaa la yidhaahdaa kufri ayaa la yidhahdaa in iimaanka lagu xasriyo takdiib oo lagu koobo ama juxuud lagu koobaana waa arrin khalata oo an sax ahayn walow a'immada qaarkood haba ka dhacdo yacni inay markaa saas yadaa ku cabireen ama ay ku fasireen be ama ibnu jariir ha ahaado ama taxaawi ha ahaado ama mashaayikh kaleba ha ahaadee qadiiman wa xadiisan arrinka noocaasi waa khalad oo sax maha marar badanna waa caddaynay marka waxaa lagu gaaloobaa takdiib keliya ma aha iyo beenin keliya juxuud keliyana ma aha yacni shay kasta oo sharciga laynoogu sheegay in lagu gaaloobaayo qawlan aw ficlan aw ictiqaadan aw shakan aw tarkan waxay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa waa yahay waxaynu ka bilaabaynaa darsiga aayadda lixyo tobnaad allah waxa uu yidhi ula'ika aladiina ishtarau adalaalata bilhuda ulaa'ika kuwaa la soo sheegay sifadaalihi waa munaafiqiintaase aladiina kuwii weeye ishtarawuu dalaalata baadida beddeshay ama iibsaday bilhudaa hanuunka ku beddeshay oo hanuunkii bay ka tageen baadidii bay doorteen ishtiraaga marka la sheegaayo labada ka laga tega ayaa ba'da la geliyaa ka la qaadanayana ba' lama geliyo ishtarawuu dalaalata baadi bay iibsadeen bilhudaa hanuun ay ka tageen bay ku beddesheen e, baadida oo baadidii bay qaateen hanuunkiina waa ka tageen famaa rabixat may macaashin tijaaratuhum baayac mushtarkoodu ma macaashin yacni waxaa loo jeedaa iyagu kuma macaashin baayac tijaaradoodii iyo baayac mushtarkoodii waxaa loo isnaadiyey ribxiga la nafinaayo tijaarada lafteeda laakiin cidda macaashir ahayd ma tijaarada lafteeda mise waa iyaga maya waa iyaga marka isnaadku waa isnaad majaazi ah wamaa kaanuu muhtadiin wamaa kaanuu may ahayn muhtadiina qaar hanuunayna may ahayn oo waxa ay sameeyeen kumay hanuunin ee waa baadiyoobeen ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay ka tageen hanuunkii iyo iimaankii munaafiqiintaasi baadidana ay doorteen oo nifaaqa iyo shakiga iyo gaalnimaday qarsanayaan iyo xumaanta waa baadi ay doorteen taasna markaa mid ay ka macaasheen maahay way ku khasaareen khasaarahaasina wuxuu yahay khasaare abadi ah oo aan laga kabanayn waayo khasaaraha adduunyada waa laga kabtaa way dhacdaa in laga kabto laakiin khasaaraha aakhiro kabasho ma leh naar marka abadi ah bay geli doonaan ulaa'ika aladiina ishtarawuu adalaalata bilhuda ay istabdaluuha bihi baadiday ku beddesheen bihii ay bilhudaa oo hanuunkii ka tageen famaa rabixat tijaaratuhum baayac mushtarkoodii ma macaashin ay maa rabixuu fiiha iyagu kumay macaashin fiiha ay fi tijaara baayac mushtarka gudihiisa kumay macaashin wuxuu ku ishaarayaa cidda markaa macaashi lahayd haddii la macaasho inay yaga noqon lahayd ee tijaaradu tii lagu macaashay noqon lahayd ee ta macaashi lahayd ma aha ta macaashi lahayd waxay noqon lahayd iyaga laftooda marka tijaaradii baa loo tiiriyey macaashkii la diidaayey waxaana loo jeedaa iyagu tijaarada gudaheeda kumay macaashay maa rabixuu fiiha waa isnaad majaazi baa la yidhahdaa ficilku cid aanu ka dhicin marka loo tiiriyo bal khasiruu waa khasaareen limasirihim ila annaari almu'abbada khasira laazim iyo mutacadi bay labada mid walba leedahay khasiruu anfusahum waa markaa mutacaddi baa laga dhigay nafahoodii bay khasaareeyeen iyagu waa khasaareenna waa la yidhahdaa limasiirihim ila annaari almu'abbada noqodkay u noqdeene ahaadeen qaar ku sugan naar yacni markaa abad laga yeelay almu'abbadati calayhim korkooda abadi lagaga yeelay oo weligeedba ay ku sugnaanayaan abad alaabaad waayo gaaladu inay naarta gelayso kuna waaraysaa waa abadi wman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada naarta gaaladu gelayaan inay abadi tahayna khuluud abadiya ay tahayna saddex aayadoodoo qur'aana ilaahay ku sheegay wa fii suurati nisa aakhirkeeda iyo fii suurati laxzaab aakhirkeeda iyo fii suurati ljin intaan abad lagu qaydayn waa badan tahay laakiin saddexdaa mawdic baa naarta in abad lagu qaydayaa qur'aanka ku soo aroortay abadan la raacinaya jannadana sideed mawdic bay kusoo soo aroortay iyadoo abad lagu qaydaayo waa koob iyo toban mawdic bay isku noqonayaan sideed jannada ah iyo saddex naarta ah wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharatin yaqiina waatuu calaamudiina sakhaawi odhanaa abadan oo khaalidiina ka dambaysaa koob iyo toban goor bay qur'aanka ku timi oo yaqiin ah oo dhab ah wamaa kaanuu muhtadiin may ahayn qaar hanuunsan fii ma facaluu waxay sameeyeen qaar ku hanuunsan ma aha ee way luunsanaayeen laakiin iyagu isumay qabin inay lunsan yihiine waxay isu qabeen inay hanuunsan yihiin saas aawadeed siday samaynayaan inay caqligii iyo xikmaddiiba tahay bay u qabeen waa sababtay ugu sheegayaan mu'miniintu inay sufaha yihiin ugu sheegayaan iyagoo iyagu sufaha ah oo liita aan waxba garanayn oo qurun iyo qashaabiir marka waxaweyan ah waxay markaa ictiqaadsan yihin waxay qabaanba bay haddana isla quman yihiin oo isla toosan yihiin oo waxa weeye siday markaa iyagu ku sugan yihiin inay caqligii iyo xikmaddii iyo aqoontiiba tahay iyo sidii ugu fiicnayd ay tahay ay u qabaan maaluhum ka masali aladii istawqada naara masaluhum ay sifatuhum sifadoodu ka masali aladii waa sidii kii sifadiisoo kale istawqada shitay naaran dab shitay falammaa goortii adaa'at dabku ay ifisay maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaaday ay ifisay ay aladii xawlahu dahaba allahu binuurihim dahaba allahu ilaahay waa tegsiiyeyo waa la tegey ba'du waa tacdiyo binuurihim nuurkoodii ayuu la tegey wa tarakahum wuxuu kaga tegey fii dulumaatin mugdiyaal gudaheed buu kaga tegey mugdiyaal gudahood ayuu kaga tegey laa yubsiruuna xaal ay yihiin qaar waxba arkayn oo laha taraka waa tegitaankii halkaasu u daayey laa yubsiruuna markaa waa la xaalaynaya weji labaad waa jiraa waa in la yidhaahdo wa tarakahum bimacnaa wasayarahum wuxuu ka yeelay fii dulumaatin mugdiyaal gudahood qaar ku sugan buu ka yeelay marka hore waa lagu tacalluqsiiyey siiyey uun markaa taraka laakiin markan dambe waxay noqonaysaa kaa'iniina fii dulumaat kaa'iniina la qadaraya marka waxa weeye mutacalaqa noqonaya yacni markaa noqonaya mafcuulkii labaad ama fii dulumaatin aad ku tacalluqsiiso laa yubsiruuna jumlada aad ka dhigto mafcuulka labaad wa tarakahum wuxuu ka yeelay fii dulumaatin mugdiyaal gudahood xaalay ku sugan yihiin laa yubsiruuna qaaran waxba arkayn buu ka yeelay waxaa allah inoo sheegayaa masal waxaa jira wax la yidhaha amhaalu lqur'aan mahmaahyada qur'aanka iyo masallada qur'aanka amhaal badan baa ku jirta qur'aanka ahlucilmiga qaarkood kutubay u gaar yeeleen sida alcallaamatu lqayim wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha amhaalu lqur'aan kitaab mujallada oo uu ku fasirayo inta qur'aanka masal ku soo aroortay amhaashaa in la fahmaana aad iyo aad bay muhim u tahay ya wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun saas aawadeed taabiciinta qaarkood waatay yidhaahdeen bacdu salaf waatay yidhaahdeen masal amsaasha qur'aanka ka mida ah haddaan fahmi waayo naftaydaan hiifaa waxaanan gartaa inaan caalimiinta ka mid ahayn waayo allah wuxuu yidhi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun cid kale ma weelanayso kuwa cilmigale mooyaane masalkan waxaa loogu mahmahayaa munaafiqiinta iyo xaalkooda laba masal oo kala dambeeyo weeye aw ka sayibin min alsamaa'i fiihi dulumaatun wa barq alaaya waa masalka labaadee markaa laynoogu sheegaan kana waa kii hore waayahay marka aan laqbada horta israacinno labada masalba summun ay hum munaafiqiintu summun qaar dhegala weeye oo xaqay ka dhegala yihiin bukmun qaar afla weeye oo xaqa kuma hadlayaan waa kuwa aan hadlayn waa afla yihiin cumyun waa indhala yihiin oo xaqay ka indhala yihiin xisi ahaan marka la eego way dhega qabaan oo waa hadlayaanoo waa nala leeyihiin oo yacni waa arkayaanoo dhagxantiiyo dhiraha waa ka bayadhayaan iyo haadaamaha laakiin waxaa laga tilmaamayaa intaba inay xaqa ka dhagala' yihiin ka indhala yihiin ka afla' yihiin fahum laa yarjicuun fahum hum yagu waa munaafiqiintae laa yarjicuuna ma noqonayaan oo baadidaa ka noqon maayaan ee way ku sugnaanayaan aw ka sayibin ama tusaalahoodu wuxuu ka dhigan yahay aw ka sayibin ay ka asxaabi sayibin qaar roob u saaxiib oo kale ayay ka dhigan yihiin asxaab baa la qadaraya min baabi xadfi mudaaf wamaa yali lmudaafa yaati khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa asxaabtaana waxaa laga qaadanayaa qariino waxa u ah yajcaluuna asaabicahum jamaca la sheegaya waayo waa kuwii roobku u da-ay yajcaluuna aw ka sayibin aw ka asxaabi sayib ama waxay ka dhigan yihiin qaar roob u saaxiiba roobkaasoo min asamaa'i an yanzilu min asamaa'i samada ka soo degaaya ama samada ka imanaya samada ka soo degaaya ama samada ka ahaanaya waxaa loo jeedaa daruuraha ka soo degaya fiihi ulumaatun fiihi samada waxaa ku sugan bimacnaa daruuraha waxaa ku sugan dulumaatun mugdiyaal baa ku sugan min xaysu lmacnaa baa loogu celinayaa damiirka assamana waxaa loo jeedaa yacni daruuraha loo jeedaa waayo roobku samada mabniyada ee toddobadaa ah kama yimaado wuxuu ka yimaadaa daruuruhu ka yimaadaa daruuruhuna cirkiiyo dhulka waa u dhexeeyaan waalsaxaabi almusahari bayna alsamaa'i waalard marka erayga samaa baa laba macno loo isticmaalaa wqad يسمى سماء كل مرتفع wa الفضل alfadlu الشمس ashamsu walqamar yacni sama waa lagu iطlaaqaa wixii kaa sarreeyaba xataa saqafka guriga sama waa la yidhahdaa falyamdud bisaabin ila asamaa'i uma lyaqطac falyandur hal yudhibanna kayduhu maa yagiib samada waxaa looga jeedaa saqafka gurigaa looga jeeday marka roobkaa samada ka yimaada anzala min asamaa'i maaa ay min asaxaabi baa loo jeedaa daruuruu ka soo dejiya roobka aw ka sayibin aw ka asxaabi sayib ama waxay ka dhigan yihiin sidii qaar roob u saaxiib oo kale roobkaasoo min asamaa'i ay yanzilu min asamaa'i samada ka soo degaaya fiihi samada saxaab baa looga jeeda min xaysu macnaa baa loogu celinaya damiirke ila samaa waa mu'anasa lafdigeedu fiiha ay fi saxaabi damiirka mar baa loogu celinayaa macnaha shayga daruuraha waxaa ku sugan dulumaatun mugdiyaal baa ku sugan wa racdun iyo onkod baa ku sugan wa barqun iyo hillaac baa ku sugan iyo hillaac ayaa ku sugan waxaa loo jeedaa marka roobku da'ayaa looga jeedaa daruuruhu markay da'ayaan baa laga tilmaamaya yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim yajcaluuna waxay ka yeelayaan asxaabu sayibkaasoo yajcaluuna ka yeelaaya waad xaalayn kartaa yajcaluuna xaal ay ka yeelayaan asaabicahum farahooda ay ka yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda gudahooda qaar ku sugan ay ka yeelayaan faruhu dhegaha ma wada gelayaan farihii waa weyn yihiin yacni dhegtii waa ka ballaadhan yihiin darafusbuuc baa gelaysaa waa min baabi ilaaqi alkulli wa iraadati ljuzi kulli baa la sheegay juz baana loo jeedaa far qura xataa ma gelayso ee dacalka yare ugu horreeyaa gelaya yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim waxay ka yeelayaan farahooda fii aadaanihim dhegahooda qaar ku sugan bay ka yeelayaan waxay uga yeelayaan min asawaaciqi ay min ajli asawaaciq danabada dartood bay uga yeelayaan yacani danabkay ka baqayaan waxay uga yeelayaan xadara almowt baqasho ay geerida ka baqanayaan daraaddeed laba cilaa la sheegay min asawaaciqi ay min ajli asawaaciq waa cillo cillo labaad baa la raaciyey oo cilalku waa tacadudi karaan xadara almowt baqasho ay geeri ka baqanayaan daraaddeed bay uga yeelayaan faraha qaar ku sugan dhegahooda weji labaadna waa la banneeyo waa in ficil loo qadaro xadara almowt oo la yidhaha yaxdaruuna xadaran mila xadari almowt waa baqayaan baqasho la mida baqashaday geerida ka baqayaan wallahu muxiitum bilkaafiriin wallahu allah muxiitun mid koobaabay weeye oo cilmi iyo qudra ayuu ku koobaabay bilkaafiriina gaalada weji labaad wallahu allah muxiitun waa halaagayaa bilkaafiriina gaalada ayuu halaagayaa muxiitun bimacnaa muhlikun uxiita bisamari ay uhlika bisamari yakaadu albarqu yakhdafu absaarahum yakaadu wuxuu ku siganayaa albarqu hilaacu yakhdafu inuu markaa dafo oo tegsiiyo absaarahum aragyadooda inuu tagsiiyo ayuu ku siganayaa oo indhihii ka leefo ka dafo kullamaa adaa'a lahum mashaw fiih kullamaa adaa'a lahum mar kasta u iftiimaba hilaacu lahum yaga uu iftiimo mashaw way socdaan fiihi ay fii dawi ilayskiisay dhex socdaan hilaacu markuu walalac yidhaahdo waxbay yaro arkayaan markaasay dabeedna yaro tallaabsanayaan oo yaro soconayaan wa idaa adlama calayhim markuu ku madoobaadana qaamuu waa istaagayaan waxba arki maayaan meelay u dhaqaaqaan ma yaqaaniin maxaa ka horreeya mahadaanba ma wax kala ma garanayaan ma arkayaan walow shaaa allaahu hadduu allah dooni lahaa ay an yadhaba bisamcihim wa absaarihim la dahaba bisamcihim wa absaarihim waa tagsiin lahaa maqalkooda iyo aragyadoodaba shaa'ada mafcuulkeeda waa la xadfaa hadday shardiyo noqotona jawaabu shardigaa laga qaata mafcuulka jawaabu shardiga baa mafcuulka laga qaata marka la dahaba bisamcihim wa absaarihim baa ku tusinaysaa mafcuulu bihigu wuxuu noqonaya ay an yadhaba bisamcihim wa absaarihim allah dooni lahaa ila sha waa mutacadiya ladahaba bisamcihim wa absaarihim ina allaha cala kulli shayin qadiir ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax walba allah waa u awood badan yahay wax kastaoo suuragal ah oo daatadiisa u mumkina u suuragala ah allah wuxuu ku yahay qadiir mid awood badan buu u munaafiqiinta in loo yeelay laba masal ama laba tusaale oo loogu mahmaahay labadaa masal waxaa la ysugu cadfay aw aw ka sayibin min asamaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen awdu wa bimacna alwaaw naana alkhilaafata aw kaanat lahu qadara ay wa kaanat lahu qadara oo awdu marbay noqotaa bimacna alwaaw liljamci oo waxaa laga tilmaamayaa tan iyo tanba waa shabahaan waa qowl bacdi kale culammadu waxay yidhaahdeen may awd waa litafsiil tafsiil baa ku sugan munaafiqiinta qayb ka mida ah waxaa lagu shabbahayaa qolada hore nooca hore masalka horea lagu shabbahaya munaafiqiinta qayb kaloo ka midana waxaa lagu matelayaa iyaguna tusaalaha labaad inay la mid yihiin iyagaa laba nooc loo qaybinaya laba nooc yaga ayaa loo qaybinaya weji saddexaad culamada qaarkood waxay yidhaha awda waxaa looga jeedaa yani marka lishaki binisbati lilmukhaatabiin laa binisbati ila allah in la leeyahay haddaa idinku xaalkooda haddaa arki lahaydeen oo markaa ogaan lahaydeen waxaad isku qaban lahaydeen mataasaa ku shabahdaan mise tan lakiin wejigaa waa laga fiican yahy marnaba shakiga loogama jeedo xagga allah loogama jeedo laakiin dadka ayaa marka waxyaalaha qaarkood yani markaa ka shakin lahaa wakhtiyada qaarkood waxaa lagula khitaabaa binisbati sida iyaga markaa ay la noqonayso mawaadicda qaarkood baa siaa lagu tawjiihiya waxaa ka fiican labada weji ee kale ayaa ka fiican waayahay waxaa laynoo tilmaamayaa munaafiqiinta qaarkood waxaa masalkoodu ka dhigan yahay sidii cid dab shidatay oo dabkii markuu hareerahooda u iftiimiyey ilaahay nuurkii uu ka tegsiiyey mugdiyaalna kaga tegay kuwaasi waxay noqonayaan waa qaar iyagu markaa dib ka munaafaqoobay waxaa dhici karta dadka qaarkood marka hore intay rumeeyaan oo qadar iimaani ku sugan yahay marka dambe munaafaqnimo inay u xuubsiibtaan waayo markaa kufri iyo gaalnimo ay ku dambeeyaan ay qarsanayaan marka waxa weeye dabka ay shiteen waxaa laga tilmaamayaa in lagu matalayo iimaanka markii dambena waxaa laga tilmaamayaa in nuurkii laga tagsiiyey oo sababa iyagu la yimaadeen ayaa laga tagsiiyey xumaanaha ay la yimaadeen fa acqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqawna bima akhlafu llaha yani marka waxa sabab baa loo sheegay hadda maarata marka dadka qaarkood baa waxaa dhici kartaa xumaan ay la yimaadeen daraaddeed in lagu ciqaabo in lasii lumiyo falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum marka iyagu iisheen oo xaqii ka iisheen ilaahay qalbiyadoodana waa sii iliyey ya yacni ciddii marka waxa weeye xumaanta marka waxa weye la timaada dee waxaa laga yaabaa xumaan kale in lagu sii ciqaabo waatay culammadu yidhahdeen inna min sababi alxasanati alxasanata bacdaha wa min cuquubati asayi'ati asayi'ata bacdaha xasanada marka abaalmarinteeda waxaa ka mid a ah, xasano kaleoo ka dambaysa inay timaaddo ciqaabta dembigana waxaa ka mid a ah, dembi kaleoo ka dambeeya inuu markaa yimaado dee dembigaas waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood sida dembiba dembi ugu dhiibaayo kabiiraba kabiira ugu dhiibayso marka dambe kufrigu inuu yimaado iyo gaalnimada iyo munaafiqnimaduba hadda maarata markii laynoo sheegay nimankii reer banu israa'iil kuwii kufriyey dalika biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaqa dalika bima casaw wa kanuu yactaduun yacni allah wuxuu inoo sheegay aayaadkii ilaahay inay ka kufriyeen iyo nebiyadii ilaahay qaar ka mida inay dileen maxaa keensadoo sababay dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kaasi wuxuu ku xasilo ku dhacay cisyaankooda dartiis iyo xadgudubkoodii ay la iman jireen ahaayeen qaar xadgudba aawadeed baa keensatay inay kufri iyo gaalnimada ku dambeeyaan almacaasi bariidu lkufri qolaas waa nooc qolada labaad waxaa laynoo sheegay aw ka sayibin min alsamaa'i fiihi dulumaatun waracdun wa barqun yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowt waxaa laga tilmaamayaa iyaguna yacni tashbiiha markaa mufrad iyo murakab markaysaga culamada markaa way u fasiraan labada noocba oo labada noocba markaa waa tilmaamaan yacni dulumaadka waxaa lagu shabahayaa gaalnimada yacni waciidka iyo goodigana waxaa lagu shabahayaa racdigana waxaa lagu shabahayaa waciid iyo goodiga yacni marka waxaana loo goodiyey ayaa lagu shabahaya xujadka cadcadna waxaa lagu shabahayaa sida marka waxa jalaaldiin asuyuutiba uu sheegaayo hillaacaa lagu shabahayaa marka dhegahooda ayay marka awdayaan oo daboolayaan si ayna u maqlin qur'aankii qur-aankii ayna u maqlin ya iyo waciidka ku sugan oo dabeedna iimaanka aynay ugu iilan dhagahay furaysanayaan si aynay markaa xaqii u maqal ya e, taasi markaa si aynay ugu sababin inay kufrigaada ay ka tagaan iyo diinkooda inay ka tagaan taasi aynay ugu sababin oo taasi agtooda ay ka dhigan tahay geeri oo kale ka dhigan tahay inay diinkoodii kufriga ahayd ka tagaan waxay uga dhigan tahay geeri xadar almowt marka baqasho ay geeri ka baqanayaan markay danabyada iyo onkodada maqlaan dhegaha ay furaysanayaan dhegaha faraha gelinayaan waciidadii qur'aanka iyani eh, marka ayaa lagu tilmaamaya inay marka waxa weeye inay maqlaan ay iska ilaalinayaan iyo xujajka qur-aanka ku sugan waayahay waxaa laynoo sheegay munaafiqiintaasi inay markaa yihiin qaar xaqii ka dhegala oo khayr ma gelayo yacni markaa dhegahooda ma aqbalayaan samaaca qabuul waa ka aflaa yihiinoo kuma hadlayaan xaqii waa ka indhala yihiin saasay ka dhigan yihin sidaas ayay ka dhigan yihin allah waxau yidhi masaluhum sifadoodu ay sifatuhum fii nifaaqihim sifadoodu markaysaa munaafiqnimadooda markaa ay la imanayaan sifadooda sifadooda ku sugani ka masali ladii waa sidii kii sifadiisoo kale ama tusaalihiisoo kale istawqada shitay awqada shiday naaran dab ay fii dulmatin mugdi gudihii buu dab shiday falamaa adaa'at markay ifisay oo nuurisay ay anaarat maa xawlahu ay aladii xawlahu kii hareerihiisa ahaaday markay ifisay adaa waxay leedahay laazim iyo mutacaddi mid walba iyadoo mutacaddi awaatan ah adaa'at maa xawlahu oo maada ayaa marka mawsuul ah cala saxiix qowlkale waa jiraa iyadoo laazimana aayadda labaatanaad bay inoogu imanaysaa kulamaa adaaa lahum mashaw fiih falamaa adaa'at markay ifisay ay anaarat maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaaday markay ifisay oo fa absara uu arkay wastadfa'a uu dugsaday wa aamina uu ka aamin noqday maa yakhaafu wuxuu ka baqaayey dahaba allahu binuurihim ilaahay waa la tego waa tegsiiyey nuurkoodii adfa'ahu waa baktiyey nuurkiibuu baktiyo mid baktiyey ka yeelay wa jumica damiiru muraacaatan limacna aladii yani markaa damiirka waxaa loo jamciyey binuurihim waxaa loo jamciyey muraacaatan ilaalin la ilaalinayo daraaddeed limacna aladii alladii macnaheeda la ilaalinayo alladii waxay ka mid tahay min siyaq lcumuum bay ka mid tahay marka waxay faa'idaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysaa macno jamac bay markaa leedahay ya siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillat lfuruucu waa ka odhanaaya saaxibu lmaraaqib yani markuu ka hadlayo siyaqa cumuumka wuxuu tilmaamayaa siiqa cumuumku waa kulli iyo jamiic iyo alladii iyo allatii furuucyaduna waa raacayaan alladiina iyo eh, allaati iyo alladaani iyo allataani iyo kuwaasna waa raacayaan cumuum bay wada faa'iidaynayan waa siiqii cumuumka weeyi waa yahay marka macno ahaan jamac buu ka yahay lafdi ahaanna mufrad buu ka yahay dahab allahu binuurihim ilaahay wuxuu la tegay nuurkoodii uu tegsiiyey baad waa tacdiyo wa tarakahum wuxuu kaga tegey fii dulumaatin mugdiyaal gudahood buu kaga tegey laa yubsiruuna xaala kownihim laa yubsiruuna qaar aan waxba arkayn xaalay ahaadeen maa xawlahum wixii hareerahooda ahaaday xaalaynay arkayn mutaxayiriina ay wareersan yihiin can iariiqi waddadii ay ka dayaysan yihiin khaa'ifiina xaal ay baqayaan fakadalika haaulaa'i kuwaasina saasoo kaley ahaadeen aaminuu way aamin noqdeen markii hore biidhaari kalimati liimaan kelmadda iimaanka inay muujiyeen bay ku aamin noqdeenoo seeftii iyo dilkii ay kaga aamin noqdeen faidaa idaa maatuu markay dhintaan jaa'ahum alkhawfu waalcadaab cabsidii iyo cadaabkii baa u imanaya oo waa la cadaabayaa cadaabulqabrigii baa la cadaabaya u bilaabmaya cadaabkii kalena waa ka sii dambeeya hum summun iyagu waa qaar dhegala mubtadihii baa xadfan oo la qadaraya saas aawadeed buu jalaaldiin asuyuudi hum u qadaray waa khabar mubtadihiisii la xadfay summun ay hum summun iyagu waa qaar dhegala weeye waa jamcu asam asamu fahuwa summun acmaa fahuwa cumyun abkamu fahuwa bukmun waa saas jamac summun waa qaar dhegala can ilxaqi xaqa ka dhegala falaa yasmacuunahu maqli maayaan samaaca qabuul maqalay aqbalayaan maqli maayaan samaaca qabuul baad odhanaysaa qubuul odhan fataqabalaha rabbuha biqabuulin xasanin ma maqlayaan samaaca qabuul maqalay aqbalayaan bukmun waa qaar afla ay khursun can ilkhayri khayrkay ka afla yihiin oo aynay ku hadlayn akhras ayaa mufrad ku yahay khursunna waa jamci cani ilkhayri khayrkay ka afla yihiin falaa yaquuluuna huma odhanayaan sheekh hore culammadii hore ka mid oo la odhan jiray abu caliyin idaqaaq ayaa wuxuu odhan jiray man samata can ilxaqi fahuwa shaytaanun akhras qofka xaqa ka aamusee sheegi waayaa waa shaydaan afla ya shaydaan afla wey ma isagaa ku daray mise culamo kale oo ka dambaysaa ku dartay waman takallama bilbaatili fahuwa shaytaanu naatiq kii baatil ku hadlaana waa shaydaan hadlaaya shaydaan dhurmaya weeye falaa yaquuluunahu xaqi odhan maayaan cumyun waa qaar indhala ay can ariiqi lhuda waddada hanuunkay ka indhala yihiin falaa yarawnahu ma arkayaan fahum laa yarjicuuna ma noqonayaanoo baadidii kama noqonayaan can idalaalati baadida kama noqonayaanoo hanuunkii uma noqonayaan aw ka sayibin aw mahaluhum kasayib ama masalkoodu wuxuu ka dhigan yahay ka sayib ay ka asxaabi matar qaar roob u saaxiiba wa asluhu saywib min saaba yasuubu sayibna asalkeedu wuxuu ahaa saywib buu ahaa ila saaba yasuubu baa markaysa waxaa laga keeno ficilkeedu uu ahaa marka faycil buu noqonaya dabeedna qaacido sarfiya ku dhacday ida ijtamacat ilwaawu walyaau bacda faai lkalimati wa taqadamat ixdaahuma bisukuun qulibat ilwaawu yaaan uma udgimat ilyaau fi lya waa qaacida sarfiya haddii waxa weeye waaw yaya ay kulmaan faaulkelimo dabadeed oo midkood ay la hormarto reebitaanka ay la hormarto waawga waxa loo qallibaa ya baa loo qallibaa dabeedna yadaa yadaa lagu idqaamaa sayib saasay ku noqotay ay yanzilu min asamaa'i xagga samada ayuu ka soo degaya roobkaasoo yanzilu min asamaa'i xagga samada ka soo degaya ay asaxaab asaxaabi yani waxa weeye daruuraha ka soo degaya min asamaai ay min asaxaab daruuraha ka soo degaya fiihi ay saxaabi damiirku wuxuu u noqonayaa saxaabkii buu noqonaya yani sama buu ugu noqonayaa bilmacnaa la bilafdi ila fiiha baa la odhan lahaa fiihi ay ayisaxaabi daruuraha waxaa ku sugan dulumaatun mugdiyaal baa ku sugan bitakaasufihi qaar waxay qorayaan mutakaasifa qaarna waxay qorayaan bitakaasufihi yacni markaa isdul saarnaanta u isdul saaran yihiin mugdiyaalkaasi yacni markaa ay isdul saaran yihiin baa loo jamciyey ama dulumaatun mutakaasifa mugdiyaal isdul saaran hal mugdi keliya ma ah roobku markuu habeen da-ay illa waa tii laynoo soo sheegay goortu inay habeen tahay marka habeen markuu daa'ay habeenka madowgiisi waa mid daruuraha madowgooduna waa mid daruuruhiioo isdul saaranna waxa weeye mugdiyaalkii waa siyaadinayaan oo marka daruuruhu fara badan yihiin oo isdul saaran yihiin waa kordhayaa roobku markuu da'ayo xaw leeyahay isaga qudhiisu mugdigii waa kordhinaya oo maalintiiba waad aragtay inuu ciiro samaynayo oo waqtiyada qaarkood aad wax loo arki waayo markuu roobku da'ayo bal habeen maxaad mooday wa racdun iyo onkod huwa almalaku almuwakkalu bihi racdiga waxaa looga jeedaa malagga loo xil saaray yacni markaa daruuraha iyo markaa waxa weeye yacni markaa roobka loo xil saaray wa qiila waxaa la yidhaha sawtuhu sawtka malaggaa la yidhaahdaa xadiis baana ku soo arooray tilmaamaaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey oo lagu yidhi markaysaga racdigu waa maxay can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala sa'alat ilyahuudu nabiya sala allahu alayh wasalam can iracdi maa huw onkadku muxuu yahay bay markaa nebiga weydiiyeen yuhuuddu qaala malakun min almalaa'ikati muwakkalun biasaxaabi macahu makhaariiqu min naarin yasuuqu biha asaxaaba xaysu shaaa allah waa malak malaa'igta ka mida oo loo xil saaray daruuraha oo waxa weeye aalad buu haystaa yani marka waxa weeye dab ah oo uu markaa ku kaxaynaayo daruuraha ku kaxaynaayo ilaa halka uu ilaahay doono ugu kaxaynaayo ilaa halkuu ilaahay doono ugu kaxaynaayo fa qaaluu maa hada sawtu aladii nasmacuhu codkaannu haddaan maqlaynaa waa maxay qaala zajruhu bisaxaabi ida zajarahu xataa yantahiya ilaa xaysu amara allah codkaanu maqlaynaa haddaa waa maxay markuu cirku onkodayo bay yuhuuddi haddana yidhaahdeen xadiiska tirmidi wakayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey oo waa marka xadiiska waa taxsiiniyey oo waa quweeyey ama waa saxiixiyey ama waa taxsiiniyey saxiixuljaamicana waa ku soo arooriyey wuxuu yidhi marka waxa weeye waa kaxaynta uu daruuraha kaxaynayo ayaa codka a ah maqlaysaan tahay aaladda markuu ku kaxaynayo yacni marka ayaa markaa codkaa maqlaysan ay noqonaysa hilaacuna wuxuu noqonayaa yacni kaxayntiisa uu kaxaynayo aaladda markaa dabka uu ku kaxaynaayo walalacda ay odhanayso yacni markaa weeye waa yahay huwa almalaku lmuwakalu bihi waa malagga loo wakiishay yacni codkiisa weeye sida markaa yacni markaa saxan oo xadiiska laftiisa laga fahmaayo codka marka waxaa daruuraha markuu kaxaynayo malaggu yacni codka ka baxaya weeye wa qiila waxaa leeyahy sawtuhu wa barqun iyo hilaac ay lamacaanu sawtihi aladii yasjuruhu bihi lamacaan baa loo lamcaan ma aha wuxuu idiraab iyo taqallub sheega mastarkiisa qiyaasiyaahi waa facalaan weeye waa dawaraan nasalaan lamacaan halayaan wahaakada lamacaanu sawtihi yacni sawtkiisa aaladan uu ku kaxaynayo ama jeedalkiisa dhalaalkiisa weeye ayaa walaal caleh alladii kaasoo yasjuruhu bihi uu ku kaxaynayo daruuraha yajcaluuna ay asxaabu sayibi yacni waxay ka yeelayaan kuwa roobka u saaxiibka ahi asxaabu baad odhanaysa ay bay daba dhacdaan maa bacda ay cadfu bayaana aw badel asaabicahum farahooda waxay ka yeelayaan waxaa loo jeedaa darafyada farahay ka yeelayaan aadaantaa jamaca asaabiicduna waa jamac marka mid waliba fartiisa markuu ka yeelo dacalkeeda dee farahoodii way ka yeeleen bimacnaa farahooda darafyadoodii bay ka yeeleen waa cala tawsiic maha farahoo isla socda ee far walba iyo dhe kasta far walba iyo dhe kasta far walba iyo dhe kasta yajcaluuna asaabicahum ay tarafa asaabicihim min baabi itlaaqi ilkulli wa iraadat iljuzi fartoo ayaa la ilaaqay laakiin waxaa loo jeedaa juska yara ugu horreeyaa loo jeedaa yajcaluuna asaabicahum waxay ka yeelayaan farahooda bimacnaa darafyada faraha ayay ka yeelayaan anaamilaha waa dacallada farahee fii aadaanihim dhegahooda gudahooda qaar ku sugan bay ka yeelayaan kaa'inatan fii aadaanihim min asawaaciqi ay min ajli asawaaciqi danabyada daraaddeed bay uga yeelayaan ay min ajli shiddati sawti racdi yacni waxa weeye onkodka codkiisu daraanshaha uu daran yahay daraaddeed bay uga yeelayaan marka wuxuu ku fasiray sawaaciqdu inay tahay codkii onkodka inay tahay laakiin onkodkiiyo dee farqa udhaxeeya ee laakiin marka uu danabku dhacayo onkodna waa jiraa laakiin waxaa danabka ayaa markaysaga loo jeedaa sawaaciqda markaysaga looga jeedaa min ajli sawaaciq ay min shiddati yacni markaa sawti racdi markuu leeyahay maadaama uu onkod la saaxiib yahay danabka dhacaya oo codkaasi markaa uu jiro sidaas aawadeed buu ugu fasiray yacni tajawuzan lianlaa yasmacuuha si ayna u maqlin bay markaa dhegaha fara u gashanayaan xadara almawti ay khawfa almawti baqasho ay geeri ka baqanayaan daraaddeed bay faraha dhegaha u gelinayaan min samaaciha waxay ka baqayaan geerida uga baqayaan maqalka ay maqlayaan yacni markaa danabyada dhicitaankooda iyo codkooda ay maqlayaan kadalika haaulaa'i idaa nazla qur'aan kuwani saasoo kaley ahaadee marka qur'aanku soo dego wa fii dikru lkufri lmushabahi biulumaat waxaa qur'aanka ku sugan gaalnimadii in la sheegaayo lagu shabahaye dulumaadka waalwaciidu calayhi almushabbahu biracdi waxaa kaloo ku sugan waciidkiiyo goodiga lagu goodiyaayo kufriga almushabbahu biracdi lagu shabbahaayo onkodka lagu shabbahaayo waalxujaju albayinatu almushabbahatu bilbarqi waxaa kaloo ku sugan qur'aanka dikriga lagu cadfaya ixtimaal weeye sida kale laakiin waxa weye sida fiican ee kollay markaa yani xawaashida qaarkood ay mareen waa in markaa la godo walwaciidu iyo walxujaju in la godo weeye sida dikru lagu cadfo walwaciidu calayhi waxaa kaloo qur'aanka ku sugan ay wafiihi fiihi lwaciidu waciid baa ku sugan calayhi yacni kufriga loo goodiyaayo almushabbahu biracdi waciidkaasoo lagu shabahay racdiga ama onkodka lagu shabahay waalxujaju lbayina iyo xujooyin cadcad baa ku sugan oo almushabahatu bilbarqi lagu shabahay hilaaca lagu shabahay yasuduuna aadaanahum lianlaa yasmacuuh dhegahooday marka awdayaan si aynay u maqlin fayamiiluu ila aliimaani dabada iimaanka aynay ugu iilan wa tarki diinihim iyo diinkooda inay ka tagaan iyo diintooda inay ka tagaan aynay ugu iilan wa huwa tarkiga ay diinkooda ka tagaan iyo inay rumeeyaan oo iimaan la yimaadaan madkuurkaa lasoo sheegay waa iimaankiiyo diinkoodii kufriga ah inay ka tagaane wa huwa cindahum mawtun agtooda wuxuu ka dhigan yahay inay rumeeyaan oo iimaan la yimaadaan diintoodiina ka tagaan wuxuu ka dhigan yahay mawtun geeri buu ka dhigan yahay wallahu muxiitun bilkaafiriin ilaahay waa mid gaalada koobaabay cilman wa qudratan xagga cilmiga iyo xagga awooddaba waa ka koobaabay falaa yafuutuunahu kama baxsanayaan marka waxa weeye cilman wa qudratan ayuu ilaahay ku koobaabay waa tamyiizun muxawalun can ilfaacil waxaa loo jeedaa cilmuhu wa qudratuhu axaatat muxiiطun bilkafiriin waa yahay weji labaad waa lagu fasiray muxiiطun bilkafiriin ay muhlikun bilkafiriin gaalada waa mid halaagaya uxiia bisamarih ay uhlika bisamarih sida suuratu kahfi uxiia loogu isticmaalay macnaa uhlika yakaadu lbarqu ay yaqrubu lbarqu wuxuu ku dhawaanayaa hillaacu yakhtafu inuu dafuu ku dhowaanayaa absaarahum aragyadooda ya'khuduhaa inuu qaato ayuu ku dhawaanayaa bisurcatin si degdega u qaato u dafo surca xaaluu ku dheehan yahay u dafo deg degdeg xaaluu ku dheehan yahay dafisa sida looga cabiray waa saas kullamaa adaa'a lahum markastuu u iftiimo oo u nuuro hillaacu mashaw fiihi waa socdaan ay fii daw'i mudaaf baa la qadaraya fiihi ay fii dawihi ilayskiisay dhex socdaan waidaa adlama markuu madoobaado calayhim iyaga korkooda ku madoobaadana qaamuu way istaagayaan waqafuu waa isligayaan waa istaagayaan tamhiilun liscaaji maa fi lqur'aani min alxujaji quluubahum tamhiilun waa tusaale la tusaalaynaayo liiscaaji ma yacni argagaxa uu argagaxinayo la tusaalaynaayo kii uu argagaxinaayo la tusaalaynaayo fi lqur'aani qur'aanka ku sugnaa oo min alxujaji xujooyin ahaa uu argagixinaayo quluubahum qalbiyadooda uu argagixinaayo iscaajku waxay u idaafaysan tahay maada quluubbana waxa weye iscaajka ayaa mafcuulu bihi u qaadanaya iyo wa tasdiiqihim iscaajkay ku cadfan tahay iyo tamsiil la tusaalaynaya weeye rumayntooda ay rumaynayaan lamaa samicuu fiihi markay maqleen mima yuxibbuuna waxay jecel yihiin markay maqleenna ay rumeeyeen oo siday doonayaanay jecel yihiin marka qur-aanku sheego waa sax bay odhanayaan oo taas waa qaadanayaan oo waa aqbalayaan marka dee waxa weeye haddii marna ay diidayaan marna ay qaadanayaan hawadooda inay raacayaan kama duwana hawadooda ma iska raacayaan siday doonayeen in qur-aanka lagu sheegay daraaddeed bay u aqbaleen siday doonayeen marka shahwadii naftooda siday doonayeen bay raaceene qur-aan raac kama aha wa wuquufihim iyo tusaale la tusaalaynaya weeye iscaajkii bay kusii cadfan tahay wa wuquufihim iyo istaagooda ay istaagayaan tusaale la tusaalaynaya weeye ay iska taagayaan camaa yakrahuuna waxay karaahiyaysanayaan ay iska taagayaan yacni wixii ay karaahiyeysanayaan waa diidayaan qur-aanka baha lagu sheege waxay doonayaanna waa qaadanayaan marka qur-aanka lagu sheego walow shaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa ladahaba bisamcihim maqalladooda waa la tegi lahaa ay bimacnaa asmaacihim maqalladooda ayuu la tegi lahaa wa absaarihim iyo aragyadooda addaahirati muuqda kama dahaba bilbaina sida aragyadooda iyo maqalladooda qarsoonba ula tegay oo xaqii aynay u arkaynin oo ay markaa xaqii ka indhala yihiin oo ka dhegala' yihiin ayaa markaa maqalladooda ay markaa waxa weeye yacni daahirka ah ay wax ku maqmaqlayaan dadka hadalkoodiiyo wax la midka ah iyo aragyada ay markaysaga dhagxanta iyo godadka kaga baydhayaan taana waa ka tegsin laha hadduu ilaahay markaa dooni lahaa ina allaha allah calaa kulli shayin shay kastaba wuxuu ahaaday shaygaasoo shaa'ahu u doono qadiiru mid u awood badan buu ahaaday wa minhu waxaa ka mid ahaaday idhaabu maa dukir idhaabu maa kii in la tegsiiyo dukira la sheegay sheikhu wuxuu ku qayday shayin shaa'ahu buu ku qayday taqyiidka caynkaasee lagu qaydayana waa laga fiican yahay qudradu sideedaba waxay ku tacalluqdaa shayga mumkin daatadiisa u ah oo waajibka iyo mustaxiilka qudradu kuma tacalluqdo shay mustaxiilaan dhici karin ilaahay waa awoodaa iyo ma awoodo toonna lama yidhaahdo shaygii daatadiisa mustaxiil u ah shaygii waajib ee daatadiisa u ahna waa awoodaa iyo ma awoodo toonna lama yidhaahdo kullu mumkinin bidaatihi ayaa qudradu ku tacalluqdaa shaa'ahu aw lam yasha'hu ama ha doono ama yaanu dooni shaygu hadduu suuragal yahay walow yaanu dooninba ilaahay qadiir buu ku yahay bacdibaa waxay yidhaahdaan ilaahay wuxuu markaa shayga u doono ayuunbuu qadiir ku yahay saxna maaha laakiin saas xasriga qudrada lagu koobaayo yacni markaa waxa weeye waxau ilaahay doono keliya laysa bisaxiix qul huwa alqaadiru cala an yabcasa calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd shay aanu ilaahay doonaynba ayaa allah inoo sheegaya inuu qadiir ku yahay ilaahay wuu awoodaa inuu cadaab xagga sare idinkaga keeno ama cadaab xagga hoose idinkaga keeno ummatu muxamed kulluha inuu cadaab xagga sare kaga keeno wadarogo ilaahay waa awoodaa inuu cadaab xagga hoose kaga keeno dhulka la wada gooyana waa awoodaa laakiin ma yeelayaa maya ma yeelayo bacdi ummadda ka mida in cadaab lagu keeno korka laga keeno ama hoosta laga keeno ama dhulka lala gooyo ama markaa waxa weeye xagga samada wax laga soo tuuro ta noocaasi waxa weeye waa waa arrin markaa waxaa dhacaya oo ummadda qayb ka mida cadaab inuu ku dhacayo nebigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam yakuunu fii ummatii qadfun wa maskhun wa khasfun saxaxahu albaaniyu fi saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ummaddayda waxaa ku yani markaa dhici doona dhulgooyn dhulka lala gooyo qaar ka mida iyo samada in dhagaxyo laga soo tuuro xagga sare cadaab laga keeno iyo in marka waxa weeye qaarkood la dooriyo wax kale laga dhigo laakiin taasi waxaa laga tilmaamaya waa qayb ummadda ka mid laakiin aayaddu waxay daahir ku tahay yacni cumuumka bay daahir ku tahay marka qudrada ilaahay wuxuu ilaahay markaa doono iyo waxaanu dooninba haddii daatadiisa ay u suuragal tahay ilaahay qadiir buu ku yahay waa awoodaa waa awoodaa saas aawadee shaa'ahu in lagu qaydo ma ahee waa in la yidhaahdaa in allaha calaa kulli shayin qadiir calaa kulli shayin mumkinin bidaatih shaa'ahu aw lam yasha'hu yaa ayuha nnaasu allah wuxuu uhi yaa ayuha nnaasu dadow ucbudu rabbakum caabuda rabbigiin aladii kaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka hortiin ahaadayna abuuray lacallakum tattaquun ay likay tattaquu si allah uga baqataan u caabuda ama weji labaad wejigaas waa tacliim wejiga labaad lacallakum tattaquun ay xaala kownikum raajiina an tattaquu xaal aad rajaynaysaan in allah ka baqataan yacni markaa caabuda allah keligii caabudo cibaadada u gaar yeelo keliyeya aladii jacala lakum alarda firaasha alladii kaasoo aladiida alladiida ka bedel ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda aladii kaasoo jacala lakum idiin abuuray idinka aawadiin alarda arlada abuuray firaashan ay mafruushatan mid la goglay xaalay tahay abuuray waasamaa'a samadana abuuray bina'an ay daata binaa'in ama mabniyatan mid dhisan xaalay tahay abuuray ama mid dhisma u saaxiiba xaalay tahay abuuray jacala waxa bannaan in khalaqa lagu fasiro sida jalaadiin siyuudiba ku fasiraayo haddii saa lagu fasirana firaashan waxay noqonaysaa in la xaaleeyo iyo binaa'anba weji labaad waxay tahay in loo fasiro jacala bimacnaa sayara waa ka yeelay haddii sidaa loo fasirana la mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii labaad buu noqonayaa firaashan wakada wasamaa loogu cadfaynaa binaaan baa mafcuulkii labaad noqonaya sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa ucbudu rabbakum rabbigiin caabuda alladii kaasoo jacala lakum alarda jacala yeelay ay sayara ka yeelay lakum idinka aawadin uga yeelay alarda arlada firaashan ay mafruushatan mid goglan ka yeelay waasamaaa samadana ka yeelay binaaan ay mabniyatan ama daata binaa'in mid dhisan ama mid dhismo u saaxiiba ka yeelay wa anzala soo dejiyey min asamaa'i samada ka soo dejiyey waxaa loo jeedaa daruuraha ay min asaxaaba inagii soo sheegnay daruuraha ka soo dejiyey maaa biyo ka soo dejiyey laba kordhiga hamsada markaad isku taagayso maa inaad tidhahda maaha waa inaad tidhahdaa maa waa inaad tidhahdaa waayo xaraf kasta oo laba kordhigan marka la ysku taagaayo alif baa la ysugu taagayaa hal xaraf mooyaane xarafkaas waxa weeye taa ulmarbuuta tawl marbuud hadday isku taagayso ha baa la isugu taagaya ilaa an tattaquu minhum tuqaah yada ha baa la isugu taagaya fa akhraja soo saaray bihi ay bisababi ilmaa damiirku wuxuu u noqonayaa biyaha min asamaraati midhaha xaalay ka mid yihiin risqan arsaaq soo saaray wax laydinku arsaaqay ay marsuuqan lakum risqan arsaaq soo saaray bimacnaa wax laysku arsaaqay lakum idinka idiin soo saaray ama marsuuqaasoo ama risqigaasoo lakum idinka idiin sugnaaday labada waji oo bannaan falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi allah mid u sugan ha ka yeelina andaada qaar allah ku shabbahaysaan ama la masaynaysaan oo garab dhigaysaan wa antum taclamuun idinkoo garanaya inaanu allah nid lahayn oo cid ilaahay shabbahda ayna jirin allah wuxuu inoogu sheegaya halkan amarkii ugu horreeyey ee qur'aanka marka lasoo bilaabo awalu amrin iyo awalu nahyin aayadahaynu soo marray amar ugu horreeya waxa weeye ucbuduu rabbakum awalu amrin waa kaa ya awalu amrin fi lqur'aan marka qiraa'adiisa lasoo bilaabo waa amrun bitawxiid waa amar tawxiidka la amraayo awalu nahyin oo kula kulmaayo markaad qur'aanka qiraa'adiisa soo bilowdana waa nahyun can ishirki waa nahyi la reebaayo shirkiga falaa tajcaluu lilaahi andaada waa nahyun can ishirki allah wuxuu u yeedhayaa dad oo dhan yaa ayuha annaas waa caam gaal iyo muslimba waa soo gelayaan ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum cibaadada la amrayana waxaa loo jeedaa tawxiid ay waxiduuhu bilcibaada cibaado ku keliyeeya oo keligii caabuda waayo haddii marka waxaan aan la caabudin keligii oo cibaadada loo gaar yeelin waxay ka dhigan tahay inaan la caabudin ma daliil waxaa u daliila qowluhu tacaala qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud mushrikiintu wakhtiyada qaarkood cibaadaad bay la iman jireen iyagoo uga jeeda hadday xaj tahay iyo hadday khayrkii tahayba inay allah ugu dhowaadaan haddana maca dalik maadaama tawxiid iyo ikhlaas ayna la iman oo allah ayna u gaar yeelin waxaa laga soo qaaday inaynay caabudin waa taa la yidhi nebiga waxaad ku tidhaahdaa qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun ma cabadtum yacni waxa weeye waxaa caabudaysaan caabudi maayo idinkuna kaan caabudayo caabudi maysaan marka waxaa laga soo qaaday cibaadadooda cibaadala'aan baa laga soo qaaday marka tawxiid baa looga jeedaa saas aawadeed waata markaa asaarta qaarkood lagu sheegay kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka ku sugan bimacnaa lagu amrayaa loo jeedaa waa tawxiidkaa la amraya xadiiskii mucaad muxuu sheegay ya mucaadu inaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah riwaayada kale maxay sheegaysaa falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadat llah riwaayada kale waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ila an yuwaxidu allah marka yuwaxidu allah iyo cibaadat llah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacnan waa bimacna ucbuduu rabbakum ay waxiduuhu bilcibaada aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun tawxiid rububiya ayaa laga توحيد العبادة alcibaada in allah loola yimaado allah siduu abuurka iyo tadbiirkiiyo maamulka iyo roob keenista iyo nabaad soo saarka siduu ula keli noqday oo cidi aynay la shaarigin cidi aynay la wadaagin cidi aynay la samaynin cidi aynay la abuurin keligii uu sameeyey ou abuuray oo keligiidna arsaaqay keligii caabuda waa cibaadada u keliya falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun ilaahay andaad ha u yeelina idinkoo garanaya inaanu andaad lahayn alandaad waa jamcu niddin niddu shay waxa weeye waa shibhu wa shabiihu nidduh wa nadiidu waa shibhu wa shabiihuhu wasnan wa macnan nid waa la yidhahdaa eh, nadiidna waa la yidhahdaa mufradka sida shibhi iyo shabiih loo yidhahdo misli iyo yani markaa loo yidhaahdo marka waxa weeye qaara ilaahay la masaynaysaan ama ah, ku shabahaysaan ha u yeelina sida allah loo caabuda u caabudaysaan ama khasaa'istiisi wax ka mida ah aad siinaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ninku yidhi saxaabada ka midii maa shaa allah wa shi'ta nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajcaltanii lilaahi nidda ma waxaad iga yeeshay midaad ilaahay la masaynayso ama ku shabbahayso miyaad iga yeelaysaa ha iga yeeli istifaamka waa u diidaayo ya saasaa macnuhu dhacay allah wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow yaa ahlu maka misaal baa looga jeedaa wailaa xasri ma aha sida marka waxa weeye markaa saxani waa cumuumka ayaa fiican haddii naska laysugu khilaafo caam iyo khaas alcumuumu arjax min alkhusuus waa qaacido cumuumku waa ka arjaxsan yahay khusuuska ucbuduu caabuda ay waxiduu allah keliyeeya bimacnaa keligii caabuda rabbakum rabbigiin aladii kaasoo khalaqakum idin uumay ansha'akum idin abuuray walam takunuu shaya wuxuu idin abuuray idinkaan waxba ahayno jirin cadam ah hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkuura wladiina ay wakhalaqa aladiina kuwiina waa abuuray min qablikum idinka hortiin ahaaday lacallakum tattaquun si allah uga baqataan tacliil in laga dhigaa fiican oo arjaxa laakiin rajaagu marayaa mufasirku lakiin altacliilu axsan likay tattaquu si allah uga baqataan yani u caabuda rabbigii oo cibaadada u keliyayi ay bicibaadatii ciqaaba si ay isaga ilaalisaan taqwadu waa min alwiqaaya si ay iskaga dhowrtaan oo isaga ilaalisaan cibaadada allah caabudaysaan ay iskaga ilaalisaan oo kaga gaashaamataan ciqaabahu ciqaabta ilaahay walacalla fi lasli litaraji lacalla asal ahaan waxaa loo isticmaalaa taraji baa loo isticmaalaa tacliilna waa u timaadaa lakiin tacliilka sheikhu ma sheegin wa fii kalaamihi tacaala litaxqiiq hadalka ilaahay markay ku sugan tahayna allah isagaa korreeye taxqiiq bay u sugnaatay taxqiiq waa maxay yacni waxa weeye saasaa mudan tihiin in laga tilmaamayo waxaa xaqiiqo ku tihiinoo mudan tihiin haddaa allah keligii caabudaan inaad markaa waxa weeye yacni markaa rabbi ka baqataan ama la yidhaha waa binisbati ila almakhluuq makhluuqa xaggiisa ayaa markaa tarajugu u waxaa rabbi ka baqataan lacallakum tattaquun ay raajiina xaala kownikum aad tihiin raajiina qaar rajaynaya oo quu daraynaya taqwo inaad taqwo la timaadaan qaar rajaynaya xaalaad tihiin aladii jacala rabbigiin caabuda aladii kaasoo jacala khalaqa abuuray khalaquu ku fasiray jacalana markaysaga macaani bay ku timaadaa macnaa khalaqa waa ku timaadaa macnaa sayara waa ku timaadaa macnaa ictiqada waa ku timaaddaa macnaa sama waa ku timaaddaa macnaa sharaca waa gudagalay waa ku timaadaa waa shan macne alladii kaasoo jacala abuuray lakum idinka aawadin u abuuray alarda arlada firaashan ay mafruushatan mid goglan xaalay tahay abuuray xaalun xaal weeye firaash haddaad khalaqo ku fasirto firaashan waa in la xaaleeyaa ilaaba ilaa laakiin haddaad sayaro ku fasirto waa tafsiir labaade firaashan waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad ilala mafcuul bay qaadanaysaa bisaatan yuftarashu yacni gogol la goglado ayuu arlada ka yeelay mid kala baxsan buu ka yeelo bisaatan way kala baxsan tahay yacni yuftarashu la goglna taasi ma diidayso inay arladii kurawiya tahay yani waxa weeye bisaad marka la tilmaamayana waxaa laga tilmaamayaa shayga weyne cadiimka ah yani waxaa loo arkayaa inuu marka yani ra'yul caynka waxaa loo arkayaa de inuu markiisa waxa kala baxsan yahay ayuun baa loo arkayaa marka culammada islaamku de waa sheegeen yani waxa weeye inay arladu marka kurawiya tahay waana sababta markaysa marka waa yani uu isu khilaafayo dadka wakhtiyadoodu oo qaarna ay maalin u noqonayso qaarna habeen ay u noqonayso saacadaha badanna ay u dhaxaynayaan waata markaa keensanaysa culamada qaarkoodna ijmac baabay soo naqliyeen culamada islaamku waa hore ay ku ijmaaceen oo ay ku kulmeen oo ayay markaysaa culamada qaarkood ay soo naqliyeen oo quruuntii hore ah intaan gaaladu ogaan ayaa markaysaa yani culamada muslimiintu ay sheegeen kutuboodana ku qoreen ibnu xasmi baa sheegaya qarnigii shanaad culamadii marka waxa weeye ku dhoweyde markaana waxay sheegeen ijmac culamada ku kulansan yihin isku waafaqsan yihin walow bacdi haba diidaan yani markaa yani yukawiru leyla cala nahaar bisaadan yuftarashu mid markaa waxban arladii kala baxsan weeye raayulcaynka waa dee waa goglanta waa kala baxsan tahay shayga yani weyna dee bisaad inuu yahay iyo inuu kuraw yahay isdiidi mayso yuftarashu oo la goglanaayo laa gaayatan fi salaaba mid waxa weeye markaa yani kama dambaystii adayga ama aho aad iyo aad u adag aan dee lagu sugnaan karay aw illuyunati ama kama dambaystii jileeca mid ama aha oo falaa yumkinu aanu suuroobaynin alistiqraaru calayha yacni in lagu sugnaado aynay markaa suuroobayn ee waxaa laga dhigay mid dhexdhexaada ayaa laga dhigay hadday noqon lahayd mid aad u jilicsan laguma sugnaan kareen hadday noqon lahayd mid aada u adagna yadana saasi la-eg laguma istiqraari kareen ya marka sida gogasha arlada loo gogolada haddii la doono waa la dul seexan karaa wasamaaa binaa'a samadana allah wuxuu marka ka yeelay binaaan mid dhisan buu ka yeelay haddaad khalaqa u fasirtana waxay noqonaysaa wasamaa samadana waa abuuray binaaan ay mabniyatan mid dhisan xaalay tahay saqafan yani saqaf marka ay tahay yani markaa saqaf yani guriga marka waxa weeye xaggiisa sare ayna soo xigtaa saqaf la yidhahdaa samadana xaggeeda inay soo xigta saqaf bay ka dhigan tahay xagga sare ee guriga waxaa la yidhahdaa cirka eegaysa satxi baa la yidhahdaa xagga innaga ina soo eegaysana saqaf baa la yidhahdaa wa anzala waa soo dejiyey allah min asamaa'i xagga daruuraha wuxuu ka soo dejiyey samada daruuraha looga jeedaayo maaa biyuu ka soo dejiyo fa akhraja waa soo bixiyey bihi bisababi ilmaa fiihi isbaatu sababiya sababnimadii oo la sugayaa ku sugan qolyaha ashaaciradu waxay yidhaahdaan yacni markaa lama odhanaayo sababtu waxay dhacaysaa musababku wuxuu dhacayaa bisababihi wa ba'daha waa diidaan cinda sababihi waa in la yidhahdaa bay yidhahan cinda yani ikhtiraan baa ku suganoo waa maqruune yani bisababihi waa ala bay yidhahdeen lakin qur'aanka bisababihi aad bay ugu suganta faaraja bihi faraja bihi min asamaraati yani bihidaasi meelo badan bay qur'aanka ku timi baduna sababi wey faaraja waa soo bixiye allah bihi ay bisababi ilmaa biyaha sababtooda wuxuu ku soo saaray min asamaraati ay min anwaaci samaraati noocyada samaraadka xaal ay ka mid yihiin risqan arzaaq buu ilaahay soo saaray yani marka waxa nakiro sifadeeda haddii la hormariyo xaal bay ka noqotaa lakum idinka ayuu idiin soo saaray si loogu intifaaco loo cuno ta'kuluunahu waa cunaysaan wa taclifuuna bihi dawaabakum waxaa markaa calaf uga yeelaysaan iyo waxay cunaan xoolihiinna falaa tajcaluu lilaahi andaada falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi allah mid u sugan ha ka yeelina kaa'inatan lilah mar haddii waxa weeye tajcaluu tusayiruu lagu fasiraayo laba mafcuul bay qaadanaysa mafcuulkii koowaad waa andaada mafcuulkii labaad waa mutacallaqa lilaahi uu ku tacalluqaayo falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ay kaainatan lilaahi kaainatan maxaa loo qadarayaa mafcuulu bihigii labaad buu noqonaya ila tajcalu baad u fasirtay ee tusayinu yee falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi allah ha u yeelina kaainatan lilaahi mid allah u sugan ha ka yeelina andaadan andaad qaara ilaahay la masaynaysaan oo ugu shariig yeelaysaan ila ciddaa ilaahay ugu shariig yeesheen ilahay baa garab dhigteen oo la sinteen tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin watay aakhire gaaladu odhan doonaan allah baanu ku dhaaranay baadicad baanu ku sugnayna markaan rabbulcaalamiinka idinla simaynay ay shuraka'a fi lcibaada shurakaa'a qaar eh, la wadaaga allah yani fi lcibaadati cibaadada la wadaaga oo aad la wadaajiseen yani marka allah ha u yeelina wa antum taclamuun idinkoo garanaaya ay annahu alkhaaliqu inuu allah khaaliqii yahay walaa yakhluquuna ashyaadan aad la caabudaysaan ilaahayna aynay waxba abuurayn walaa yakuunu ilaahan ilaa man yakhluq ilaahna ma noqdo midaan waxba abuurayn wain kuntum fii raybin mima nazalna wain kuntum haddaa ahaateen fii raybin qaar shaki ku sugan haddaa ahaateen mima nazalnaa kaanu ku soo dejinay ay min aladii nazalnaahu kaanu ku soo dejinnay haddaa ahaateen qaar shaki kaga sugan calaa cabdina addoonkayagaanu ku soo dejinnay muxamed ah calayhi asalaatu wassalaam faatuu bisuura la kaalaya suurad suuraddaasoo min milihi qur'aanka misligiisa ahaatay mintu waa bayaaniya wadcuu u yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiinna u yeedha idinka markhaati kacaya mid la mida inaad la timaadeen idin marag furaya bal markhaatiyadaana u yeedha saa waa loo fasira ama shuhadaa'akum yacni markaa aalihadiina caabudayseenna u yeedho inay idinku caawiyaan ugu habar wacda shuhadana waxaa loo yidhi dee waxa weeye waxay ahaayeen qaar markay caabudayaan kaannahu inay xaadir yihiin oo joogaan oo kale yacni ayay ahaadeen marka laga tilmaamayo aalihadiinna a u qabteen idinla joogaan kuwaana u yeedha waxa ugu yeedhataan liyuciinuukum yani calaa haada si ay idinku caawiyaan shuhadaa'akum shuhadadiinna u yeedha min duuni illahi allah soo kadib in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar run sheegaya fain lam tafcaluu haddaad samayn weydaan oo suurad la mida suwarka qur'aanka aad la iman weydaan oo keeni weydaan walan tafcaluu mana samayn doontaane fattaquu nnaar naar ka baqo iska ilaaliya allatii taasoo naartaa la sifaynaya waquuduha waxa lagu huriyaa ee lagu shidaa ay ahaatay annaasu walxijaara waa dad iyo dhagxan ay ahaatay dad iyo dhagxan ay ahaatay naartaa iska ilaaliyo iska jira uciddat yacni xaal naartaa la diyaariyey naartaa iska ilaaliya lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey waa diyaarsan tahay naartuna waa abuuran horaa loo abuuray halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk